سيدة ودارتي لكن اصطلاح شرعي waa dhaar gaara oo mukararo ah waa kan yidhi dacwaa damin sheegasho dhiig la sheegtay oo aymaanuhaa mukararatu dhaaraheedu ay yihiin kuwa la soo celcelinayo khamsiina konton jeer dii taasaa waxay tahay alqasaamatu lmushtahira qasaamadii caan baxday marka qasaamadu waa sheegasho dhiig oo konton dhaarood lagu eh, dhaaranayo si dhiiggii loo mutaysto axaadiidtana de way ku soo arortay xadiidkii sahl ibn abi xasma ayaa asal u ah ee saxiixaynka ku jira axaadiid kalena way ku soo aroortay wuxuu yihi markaa fi lqatli jullu lculamaa bihaa xakam jullu lculamaa culamadu badi xakama bihaa wuu ku xukumay qasaamada fi lqatli marka ay dil tahay lilxadiidi saxiix xadiidku waa saxiix oo saxiixaynku ku jiraa qisadii dilkii cabdillaahi bni mascuud cabdillaahi bni sahl markii isaga iyo inadeerkii ay khaybar tegeen ee khaybar lagu dilay ciddii dishayna aan la garan laakiin yahuud lagu tuhmay waa kii markaa nebigu yili calayhi salaatu wasalaam konton dhaarood ma dhaaranaysa markaa culammadu badi in lagu xukumayo qasaamadaasi ha ku kala duwanaadaan qaabka loo xukumayo laakiin in qasaamadu ay muxkamo tahay oo aanay arrin mansuukhana ahayn arrin eh, mushkilana aanay ahayn arrin markaa waadixoo lagu dhaqmayo inay tahay ayay u arkaa laa saalimun wاnaqaciyu wاlxakam laa jamacatu jamaaca oo min selafkii ka mid ah ayaan iyagu ku dhaqmaynin saalim bn cabdilaahi ibraahim anaqaciy xakam bn cutaybe iyo eh, fuqaha badan oo xijaaziyiin eh, iyo ciraaqiyiinba leh iyo xataa shaamiyiinba ayaa ishkaal ka muujiyey yani waxa weeyaan eh, ishkaalkuna wuxuu ka imanayaa xagga dhaartii oo xaggii mudaciga ka imanaysa iyo eh, wixii oo dhiig ah oo haddana iyagii un leeyahay dhaarta laga yaabo dadkan dhaaranaya inaanay goobjoog ahayn bal ay u badan tahayba waa sababtii marka cumar bin cabdilcasiis raxmat ullaahi tacaala calayhi waa kii go-aansaday inaanu fulinin qasaamada ee deetana ibnu shihaab zuhri raxmat ullaahi calayhi kala tashay ee yidhi waxaan go-aansaday inaan qasaamada joojiyo sababtoo ah dad aan goobjoogba ahayn dhaartoodii inaan eh, ku xukumo sidey markaa ay noqonaysaa deetana ibnu shihaab ha samaynin buu yidhi yaan marka axkaamta shareecada u de waa arrin sugan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay markaa qolyooyinkaasi salafkii kamidkai way ka istaageen eh, qasaamada ku xukunkeeda ishkaalkaa markaa xaggaas ay qiyaaskii dhinaca ka khilaafsan tahay ayaanay uga joogsadeen washaru lawhun qasaamadii waxaa shardi u ah lowth waxaa la yidhaahdo ama raad wa huwa alqariina lowska la sheegayaa waxa weeyaan waa calaamad ka muuqata dilkani in ciddii dishay ay markaa cid kooban ama qofba gaar keligii ay tahay oo dee xataa waxay fuqahadu ay lowskii ku xukumayaan haddii nin markaa wada dhiigihii uu guri ka soo baxo oo haduu doonaa toori ama wax sita ama bidnaxu sita laakiin wada dhiig ah oo meeshiina nin la dilay oo markaa waxa weeyaan dhiigu ka socdo loogu tago oo cid kalena aan meeshii loogu tegin de waa calaamad qawiya ah in qofkii dilay uu qofkan yahay laakiin de markhaati lama furi karayo markhaatigii wuxuu u baahan yahay ru'ya arag falkan in la arkayay buu u baahan yahay markaa qariinuu noqonaya ama in waa kan ku yidhi kalqatli fii ardi dawi dagina kal kalqatli sida in qofkii lagu dilo fii ardi dawi daqiina dad daqiino ama xiqdi iyo urkutaallo leh oo qofkani ay xurgufi ka dhexaysay oo colaadi ay ka dhaxaysay dhulkoodii in qofka lagu dilo sida cabdullaahi bni sahl loogu dilay beerihii khaybar dhexdooda oo kale de yahuudi ay deganeen marka waxay u badan tahay in dadka markaa meesha jooga uun mid kamidih ah uu deediyay dilay calaamadiba ka muuqanin walilciraaqi yuktafaa an yuujada fi ardi qowmin duuna maa lowsin bada wayuktafaa waa lagu kaaftoomayaa lilciraaqi cinda alimaami abi xaniifata raxmat ullaahi tacaala calayhi an yuujada baa lagu kaaftoomayaa in la helo uun meydka laga helo fi ardi qowmin dad dhulkood duuna maa lawhin badaa iyadoo meeshaa wax lawf ah ama raadihi aanu ka muuqanin oo cid markaa loo aanaynayo dilkaasi oo gaar iyadoo aanay jirin iyo calaamad hore iyo caloolxumo iyo colaad hore aanay jirin in haddana qofka la dilay horta oo dee dil in la dilay ay ka muuqato dadkana dhexdooda lagu dilay ayaa markaa ku filan xanafiyada markaa iyagu saasay markaa ay leeyihiin qolo lagu dhex dilay qofkan la dilay ayaa markaa ku filan oo looska iyagu ma khilaafkuna wuxuu dee salka ku haynayaa uun qisadan dhacday tanqiixulmanaadkeeda yahuud maxaa yani waxa wey loogu tuhmay ma in lagu dhex dilay baa loogu tuhmay mise in colaadii naga dhexaysay markaa qolyahan jumhuurku dee waxay leeyihiin ku dhexdilka keliya maaha colaadii inaga dhexaysay ayaa xukunku uu ku xidhan yahay iyaguna waxay leeyihin meena in lagu dhex dilayba xukunka ku xidhay wlmudaci yaxlifu fiiha awala wlmudaci kii mudaciga ahaa ayaa yaxlifu fiihaa dhaaranaya qasaamada awalan bilow meeshii markhaatiye ma jiraan bayina ma jirto qoladanna waa munkiriin markaa mudacigii musbitka ahaa ayaa dhaaranaya oo dii markii nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii xadiidka saxiixaynka ku jiray Ehm, ay u yimaadeen cabdiraxmaan ibnu sahal iyo xooyisa iyo muxayisa iyo nimankaa ilmaadeerkii markay u yimaadeen iyo walaalaha ahi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii markaa ku yidhi way idin ma dhaaranaysa konton dhaalood ma dhaaranaysaan ayaa lagu yidhi markaas yirahdeen arrin aanaan joogin sideen ugu dhaarna marka iyagii baa lagu bilaabay markaas hadda hadaba yahuud baa eh, fatubri'ukum yahuudu bihamsiina yamiina yahuud baa idinku markaa eh, iskaga beri yeelaysa dilkaasi konton dhaaro wlbad bاthani lada lkufin jala wlbad bاthani darafka kale in lagu bilaabo oo munkirka ahaa ayaa injalaa muuqanaya lada lkuufiyi imaamkii abu xaniife ahaa agtiisa oo xanafiyadiibu waxay leeyihiin muddaca calayhigaa dhaaranaya sidii qiyaaskuba ahaa xadiidkanna de qiyaaskiibuu khilaafsan yaha soo warisay riwaayaad kalena way keeneeno in qoladii wax lagu dhex dilay la dhaariyey ah oo iyagii dhaarta oo abaraani iyo ay warinayaan oo aan riwaayaadka mashhuurka a ah ahayn qisadana ahayna qiso kale inay tahay u muuqato axaadiis mashhuurana aan ahayn bay keeneen kuwanna markaa waxay arkeen qiyaaskay khilaafsan yihiin markaa waxay yidhaahdeen alyamiinu calaa man ankar munkirka ayaa dee la dhaariya markaa qolada kalea dhaaranaysa yidhahdeen laakiin jumhuurku axaadiita ay iyagu sheegeen axaadii mashhuuro caana ma aha dacfina waabay ku sheegeen culammadu axaadiistii mashhuurkayda saxiixayga ku sugnaydna sidanay leedahay oo muddacigu inuu bilaabayay sheegiisa xukun markaa aan la sheeginoo muhiimadda in la sheego ayaa halkaa u raacaya iyaga oo xanafiyadu mar walba magta way xukumayaan ama ha dhaartaan qoladan ama yaana iyaga markaa agtooda muddacigu maba dhaaranayo xanafiyada agtooda mudacigu maba dhaaranayo ee qasaamada iyo tuhunkanaaba sidiisaba laba xukun bay ka ratibayaan inay kontonkii dhaarood dhaartaan maktiina bixiyaan marka hadday dhaartaan iyo haddaanay dhaaranba maktii way bixinayaan marka iyaga laftooda de bay qiyaaska ka khilaafsan yihiinoo dhaarta waxaa loo dhaaran jiray in wax la iska dafciyo laakiin dhaartii imika iyada lafteediiba nooc cuquubo ah ka dhigaya oo xataa hadday dhaaran waayaan waa la xidhxidhayaa bay haddii markaa dhaaran waayan wagtigana waa inay bixiyaan dhaartiina waa inay maraan oo ay markaa dhaartaan marka ade maxay ugu dhaaranayaan haddii eh, kulleyba maktii laga qaadayo waxaa dhici karta inay markaa ka raadinayaan in yani qofkii la helo qaatilkii la helo waa intaasoo qaatilkii la helo dadna qisaas la fuliya wamaa biha min qawadin wamaa biha wamaa bilqasaamati qasaamada kuma sugna min qawadin wax qisaasa ila wixii waa dhaar uuna ilaa ladaa mujtahidayni maalikin wa axmeda laba imaam oo mujtahidiin oo maalig iyo axmed agtooda mooyaane labadii imaam kale aimadii kale dil kuma xukmaya qisaas xataa haddii qof mucayana lagu sheegto qisaas halkan ka suuragal ma aha bayleyi waayo dhaar qof laguma dilo qiraal ama markhaatiya unbaa qof lagu dilo dhiiggu waa adagya laakiin dad baa dhaartay qof looma dilo qolyahan kalena waxay leeyihin maya qisaastihin hadduu dilku camdi yahay qofkiina mucayan yahay lagu sheeganayo qisaastii way imanaysaa hadday kontonkoodii dhowlood mudaciintu ay maraan waa la dilayaa maxaa yeele nebigu wuxuu ku yidhi ataxlifuuna hamsiina yamiinan watastaxiquuna dama saaxibikum konton dhaarood ma dhaaranaysaan saaxiibkiin magti eh, saaxiibkiin dhiiggiisana ma yeelanaysaan markaas ilahay arrin aanaan joogin sideenu ugu dhaarana kadima saaxibikum daahirku dee waxa weeyaan waa in markaa qisaastii ay tahay laakiin qolyahan kale waxay leeyihin may meeshu qisaas ma aha maxaa yeele isla xadiidkaba marka hore waxaa ka horreysay inuu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam yahuudi ama maktay bixin aw yadanuu bixarbin min allahi wa rasuuli ama dagaal bay u diyaargaroobi ama magtay bixin inuu nebigu yiri calayhi salaatu intii aanu aanu dhaarta usoo cardin marka in meesha maguna ay tahay watastaxiquuna dama saaxibikumna badala dami saaxibikum weeyaan waxaa arrintaasii xoojinaya dee qof mucayanaba bay sheeganay yahuud baa dishay uun qof cayiman oo ay hebel baa dilay ma biha min qawadin wax qisaasii kama waajibto kuma waajibto qasaamada ilaa ladaa mujtahidayni maalikin wa axmeda labadaa imaam agtooda mooyaane kitaabu zina wadcu zinaa maa kaana can sifaaxi laa shubhatin aw milkin aw nikaaxi washturia alislaamu cinda alximyari wadaarahu lilxanafiyi ictabiri wacindahu yudra'u xaddu man zana bimra'atin kaana ktarahaa lilkhana wagayruhu biduburin yaxuduhu min ajnabiyin wakadaka cabduhu wainama alxaddu calaa mukallafi laa akhrasin fii qowli kulli xanafi warajmu xurin muxsanin xaqun wajab waalkhaariji ankarahu waqad kadab أنكره وقد كذب وفاعل اللواط يرجمان لمالك ولو بلا إحصان وغيره اشترطه فلتنتبه والشافعي لا يرجم المفعول به والمحصن الواطئ حرا كلفا في قبل من فساد عقدها انتفى لا حائض لمالك ولتكمل ذي العرس عند الحنفي والحنبلي ومالك يهدر في الإحصان وطأ ذوي الكفران كالنعمان وقبل رجم محصن عن أحمد وبعض أصحاب النبي جليدا وباتفاق يجلد البكران مئة صوت إذ هما حران مع نفي عام لسوى نعمان ومالك خص به الذكران ويجلد الرقيق نصفا واكتفي به وعند الشافعي نصف النفي ويثبت الزنا بإقرار بدا مكررا للحنفي وأحمد أربع مرات وللنعمان تعدد المجلس شرط ثاني wqabiluu rujuucahu waashhabu lam ystamic in qaala kuntu akdibu waahbatuuhu birijaalin shahidu arbacatin kalaamuhum muwaxadu falidiraabu fi zawaayaa xujra limaalikin washaafici madara washarطu gayri shaafici an ytahid majlisuhum xiina jamiicuhum shahid wamalikun ahbatahu in taxbali khaliyat duuna siwaahu facqili ayaa markaa halkan iyaduna inooga bilaabanaysa dhowr markaa xadi xuduuddii markaa mashhuurka ahayda ama xuduuddii shareecada ku soo aroortay ah ayaa halkan ka bilaabmaysa markaa xaddu zinaa ayaa ugu soo horeeyey wuxuu yidhi waطu zinaa maa kaana can sifaaxi wau zinuhu waa wixii sifaax ah de waxa weeyaan waa galmadaasi sharci darada abaa ah sifaax la yidhaahda kaasaa markaa wau zina la yidhaahda laa shubhatin ee aan shubha ahayn khalad dhacay oo aan lagu talagelin aw milki ama aan milki ku imanin milkulyamiin aw nikaax saddexdaa wixii ka soo haray nikaax iyo milkulyamiin iyo shubha iyo ishtibaah ee shubhaduna way noocyo badan tahay wixii aan markaa intaa ahayn weeyaan ayaa waxa la oranayaa waa wau zinan waana in markaa de jimaac uu dhaco oo wai uu dhaco haddii aan wai dhicin xadu zina iman maayo washturia alslaamu cinda alximyari waxaa kale oo shardi ah si markaa xadka loo oogo imaam maalik agtiisa in qofkan xadka laga oogayaa uu muslim yahay oo markaa isagu ahlu dimihii iyo gaaladii nagu dhex noolaa haddii ay zina ku dhacaan uma arko in xadkii laga oogayo waa la maarata ciqaabaya oo waxa weeyaan waa la ganaaxaya laakiin ma noqonayo xaddu zina ma noqonayo waayo kolka horeba gaalnimay nagu dhex joogeen buleyo kaba wey marka xadkii laga oogi maayo laakiin qolyaha kale waa laga oogayaabay leeyihiin gaaladii nagu dhex noolayn ilan waa multazimuuna lilaxkaam marka horeba heshiiska waxaa lagula gelayaa an yaltazimuu bilaxkaam in axkaamta shareecada ay iltizaamaan wixii ay xaaraanka aaminsan yihiin wixii aanay xaaraanka aaminsanayn loo raaci maayo wadaarahu lilxanafiyi ictabiri wactabir waxaa u shardidaa lilxanafiyi xanafiga agtiisa daarahu daar islaam washturia islaamu cinda alximyari wa daarahu daar islaami lilxanafiy xanafigu isagu muxuu leeyahay zinada ay ka waajibayso xadku uu ka waajibaya waa wixii daarulislaam ka dhaca waayo halkana waxay tahay daarulislaamka ayaa waxay tahay daarulaxkaam sharciya wixii dhulka gaalada ka soo dhaca mid muslim hadduu halkaa xumaan kusoo sameeyo oo uu yimaado halkeenana uu yimaado falkii kor haddaanu halkan ka dhicin ma noqonayo zinadaasi markaa mid xad waajibisa ma noqonayo waayo isaga oo xuduudda ka baxsan xuduuddii islaamka isagoo ka baxsan ayuu qofkani xumaantaas sameeyey buu le markaa waa axkaam ay eegaan xanafiyadiio labada daarood bay axkaam u kala sameeyeen xataa yani ribadii in gaalka wax lagaga qaata iyo markaa adigu wax qaadanayso iso kaa qaadanaya maaha iyo waxyaalo noocaas oo ay markaa xagga daarta u eegaan baa jirta tanna waa sidii oo kale bayni wacindahu yudra'u xaddu man zana bimra'atin kaana ktaraha lilkhana si loo macneeyaba garanayno laakiin waa waxda imaamka laga soo guuriyey wa cindahu imaamkii abuu xaniife ahaa yudra'u xaddu man zanaa bimra'ati waa la dafcinayaa waa la dar'inayaa xaddu zinaha waa laga riixayaa oo la xadi maayo qof markaa gabadh ka zinaystay kaana ktaraha lilkhana uu markaa u ijaartay xumaantaas oo yani waxa weeyaan lacag baa ku siinaya kii uu sidaa yidhaahdo ayaa imaamkii abuu xaniife ahaa laga soo guuriyey in uu yidhi lama eh, xadaynayo oo nawcan maa eh, wixii waxay u ekaatay caqdi oo kale wixii u ekaatay marka de waa masale aada u yar foolxun imaamkana aanay eh, saaxiibeynkiisii ku raacin laakiin isaga markaa waxa weya de ishtibaah uu maaragtay wax istuseen waxaanay ka dhalan karaysaa markii isaga madhabkiisii raxmat ullaahi tacaala aanu guurkii ama nikaaxii weli u shardiyayo ee labadoodii qof maaragtay ay cabdigii geli karaan shuhuuddiina culamada qaarkood ay maaragtay waxa waya hadal ka keeneen sidii aan hore u soo aragnay ayaa hadii nikaax uu dhaco cabdu nikaax bilaa weliyin wa bilaa shuhuud wa xaaraan abu xaniife agtiisa waxaas waxa weeyaan zinana wuu noqonaya laakiin xad malaha laha xaddu shubha ma laha adma laha xaddu zina ma laho dee shubhatu nikaax nikaax caqdi baa meeshii jira markaasaa hadana waxa intaa ugu sii biirtay in aanu haddana nikaaxi alfaadii nikaax iyo taswiij aanu shardiyayn sayn hore usoo arag e iyo wax lamid ah uu lahaa markaa wuu ku asaxaya tiibaa markaa haddaba haddii caqdu ijaara uu meeshii dhao oo istajartu ay timaado ama maaragtay ama maarata intaa qaado oo maaragtay aan waxaa samayn waxaa markaa usoo muuqatay in laakiin de eh, xanafiyaduna fatwadii may bedeleen fatwadii may odhan ninkan saaxiibeynkaan ku fadwoonayn mutuuntu waxay almutuunu calaa qowli alimaam almutuun washuruuc calaa qowli alimaam laakiin alkamaal ibn lhumaam fatxu lqadiirka wuxuu leeyahay alxaqu wujuubu lxaddi xaqu waxa weeyaan in xadku uu waajibayo waa markaa masaladaasi taas wa yudra'u xaddu man zanaa bimra'atin kaana ktaraha lilkhana khanaana waa xumaantii faaxishadii waayruhu biduburin yaxuduhu waayru abi xaniifata abi xaniife kayrkii yaxuduhu yaxudu zaaniya zaanigii wuu xadaynayaa biduburin haddii uu xaggii dambe qof markaa uga tago rag ba ha noqde min ajnabiyin waa kaa yidhi duburkii markaa min ajnabiyin qof markaa ajnabi ahaa wakadaaka cabduhu min ajnabiyin waxaa lagu saaraya zawjadiisi baa lagu saaray wakadaaka cabduhu addoonkiisiina xataa waa ku sameeyo waa la xadaynayaa cinda hayri abi xaniifa ama abu xaniife agtiisa de waxaan waa liwaada oo kale ayuu noqonayaa haddii qofkan kalena uu dallab yahay haddii kalena maaragtay yaan liwaado laguba sheegin laakiin haddana la xukununbuu noqonayaa marka abu xaniife xaggaa iyada waxba kama xadiyo liwaadadana way noo soo socotaa isagu sida u markaa xadka ka waajibayaana wuu inoo soo socdaa waynu arki wainama alxaddu markaa de abu xaniif raxmatullahi tacala aleyh waxaano dhan horta wuu xarimaya faaxisho inay tahayna wuu arkaa laakiin xadkii weyaan waxaa laga hadlaya ayaa si kale aan maarata loo fahmi waa xadkii keliya waxaa laga hadlaya taxriimkii iyo arrimaha maa wainama alxaddu calaa mukalafi xadku waxa weeyaan wuxuu saaran yahay oo ku waajibayaa qof mukalafa qof waalan iyo qof saniya baa ku baxaya xad laguma laha bilijmac laa akhrasin fii qowli kulli xanafi qof aan akhras ah akhras maya yani akhras xadku ku waajibi maayo sida marka xanafi weliba uu leeyahay oo xanafiyadu waxay leeyihiin waa inuu naatiq yahay qofku qof hadli karaya waa inuu yahay waayo qiraalkii dee ka suuragal ma ma hadlaya bay yidhaahdeen markhaatiyada laftoodii haddii ay hadlaan oo yidhahdaan waanu aragnay o ku markhaati furaan qof isdifaaci karaya oo sheegi karaya sidii ay wax ahaayeen oo haddii shubha ay jirtay ama arrin kaleba ay jirtay wixii sharixi karaya ma aha bay yidhaahdeen marka maadaama aan qof isdifaaci karaya ahayn waa runtii halkaas waxaad moodaa in hawshooda ay fiican tahay xanafiyada waxay leeyihiin qofkani de waxa weeyaan qofkii kale inuu isdifaacaa laga yaabaayo deetana ay shubha markaa meesha timaado ama de waxoodiiba wax markaa qalada uu noqdo deetana ay markaa la socodsiiyo saasay yihahdeen lakin jumhuurka kale markhaatiyadan unbay dhegeysanayeen warajmu xurin muxsanin xaqun wajab imikana waxaa loo gudbay noocii markaa xadka shuruudii waa laga soo baxay shuruuddii intaasay noqonaysa shubhadaasaa dee ballaaran oo suwar fara badani ay soo gelaysaayo tafaasiil fara badan madhab waliba uu ka bixinayaayo dee markaa kutubta furuucda ayaa taa looga noqonaya warajmu xurin muxsanin xaqun wajab qofkii xorta ahaa ee muxsanka ahaa muxsanku inoo soo socdaa shuruudihiisuy xaqun xaq weeye in la rajmiyaa oo wajaba waajibi markaa qofkii xorta ahaa ee muxsanka ahaa xadkiisu wuxuu noqonayaa waa alrajmu waa iyaduna xukun markaa iska ijmaac ah laakiin qolaa khilaaftay oo wuxuu yidhi wاlkhaariji ankarahu waqad kadib khaarijigii wuu inkiray oo arrintaa waa diiday oo qur-aankii kuma sugna buu yidhi laakiin wuu iska hadlay oo warkaasi war markaa ictibaar leh ma aha ee wadaadkii ibni rushdi ahaa ayaa markaa isagu khilaaf dee maaratay sheegeen khaarijiinta ay markaa khilaafeen ama khawaarijtu saasunbaa markaa loo sheegay waxba laakiin dee xukun ictibaarle hadal ictibaarle ma aha oo nusuustii axaadiistii saxiixaynka iyo ku sugnay waa ku sugan yahay rajmin saxaabadii ridwaan ullahi tacaala calayhimna waa ka sugan yahay waana xukun markaa sharci oo ahlulcilmiga muctabariinta ahaa aanay isku khilaafin mana maaragtay fiicna qofku haddii brobagando lagu kiciyo xukun in uu ka yar wiswiso oo is yidhaahdo malaha waxaan shareecada in laga saaro bay eh, maaragtay ku fiican tahay mararka qaarkood saamayn baa hadalladan maaragtay waxa weeyaan eh, eh, wax ka sheega wax laga sheegay shareecada ayaa laga yaaba qofkii wadaadka ah inay saamayso wixii la yar fool xumaadaba marka waxaa dhigdhigayso sida ay markaa leeyihin laakiin xukun caadiya weeyi xukunkana waqtigii nebigaa la fuliyey khamidiyadii buu nebigu maaragtay waxaw rajmiyey maacis buu rajmiyey yahuudiyeenkii buu rajmiyey xukun markaa waxa weeyaan nusuustiisu ay waadix tahay oo wax labsigii aanu ku jirin weeyaan Ehm, laakiin de shareecadu si kale u adkaysayo wax alla yaalo waxaa rajmi islaamka intii la garanayay dhacay qiraal un buu ahaa oo waata arrintan zinada ama gebigeedaba shareecadu marka hore xadka waa la adkeeyo waa la foolxumaynayaa faaxishadii laakiin haddana dhinacii kale xaggii tanfiidkii waa la adkeeyo qiraal mooyaane lamaba hayo taariikhdii islaamka rajmi iyo wax lamid ahoo ku dhacay shahaado ku dhacay wfaacila liwaai yurjamaani limaalikin walow bilaa ixsaani wa faacila liwaai liwaadka labadii samaynayey qowmuluud camalkooda labadii qabanayey yurjamaani waa la rajminayaa limaalikin maalik agtiisa markaa waa markii dukuur ay tahay haddii laakiin gabadh uu da xaggii dambe uga tago ajnabiye ka ah iyada xadkii caadigii ayuu markaa maalik ku qaadaya xadusnihii uu de yahay hadduu yahay bikrina xadkii bikrika ku qaadaya laakiin waxaan waa labadii labka ahaa faacila liwaati yurjamaani limaaliki maalik agtiisa waa la rajminaya oo baa lagu dilaya walow bilaa ixsaani muxsaniin bayaanay ahaani iyagoon ixsaanba lahayn ayaa la dilayaayo uqtulu lfaacila walmafcuula bihi yaa aaaar saxaabado qaarkood meel baa laga soo ridaya ayaa yidhaahdeen iyo waxyaalahaasuu markaa u cuskanayaa imaamku markaa wuxuu leeyahay waa la dilayaa mar walba wa kayruhu ishtaraahu wixii laakiin ka soo hadhay imaam maalik si nimankaa loo dilo waxa markaa ay shardiyayaan ixsaankii bay shardiyayaan dabcan horaad usoo aragtay abu xaniifa isagu da inaanu qoladaasi xadba aanu ku oogeynin wuxuu leeyahay isagu waa la xidhayaa buu leey nimankaas yuxbasaani waa la xabsiyayaa oo maarata waxa tacsiir ahaan ayaa loo xabisaya ehm, lama dilaya buu leeyahay waayo axaadiidta dee maqaal baa ku sugan oo sanad ahaan ayaa looga hadlay uqtulu lfaacila walmafcuula bihi iyo kuwa la mid kaa isagu markaa waa la xabisayaa buu yidhi markaa waqayruhudan waxaa soo gelaya waa shaaficiyadii iyo xanaabiladii ama abu xaniifa warkiisa horaad usoo ogaatay waqayruhu ishtaraahu wixii imaam maalik ka wuxuu shariyayaa ixsaankiibuu shariyayaa si loo dilo labadiiba faltantami arrinkaad markaa ku baraarugsanaati oo aad markaa ogaati washaafici imaam shaafici isagu laa yarjumu lmafcuula bih mafcuulu bihiga ma rajminayo faacilka wuu rajminaya hadduu muxsan yahay mafcuulu bihiga laakiin ma rajminayo oo wuxuu leeyahay maxalkan ixsaanba ma aqbalo de waxa weyaan ixsaanku waa qubulkae waxa weeyaan laa ixsaana fi dubur markaa bikrigii iyo kii kale waa isugu midun bay ka yihiin markaa kaa mafcuulu xadkii bikirka ayuu ku qaadayaa alimaam ashaafici raximah llahu tacaala oo isaga markaa ma rajminayo wlmuxsanu lwaaicu xuran kullifa fii qubli man fasaadu cabdiha ntafa ixsaankiibaa markaa tacriifkiisi halkan laga galay wuxuu yidhi wlmuxsan qofka muxsanka noqonaya alwaaiu xuran waa kii jimaacay oo jimaac yani sameeyey isagoo xor ah yani fii xaali wai buu xor ahaa markii jimaac uu dhacay kullifa isagoo weliba mukalaf ah ayuu jimaaca sameeyey fii qubli man mid markaa qubulkeed buu jimaacaasi ka sameeyey fasaadu caqdiha intafa caqdigeedu inuu faasid yahay ay meesha ka maran caqdigeedu saxiix yahay marka waa maxay waa qofkii jimaac sameeyey isagoo xor ah oo mukallaf ah jimaacaasina qubul ka dhacay qubulkaasina ahayd xaas uu qabo oo nikaaxeedu saxiix yahay qofkaasna waxaa la odhanayaa waxa weeyaan waa muxsan intaa marka markaa laysla helo intaa way isla ogol yihiin shuruud kaley qaarkood kusii darayaano laa xaa'idin limaalikin haweenay xaa'id ah waa inaanay ahayn markaa qubulkaasi cid markaa waxa weeyaan oo qubuli xaaidun waa inaanu ahayn gaba markaa dhiiggii caadale xaaskiisiiba ha ahaatee haddii jimaacaasi u dhacay oo jimac kaloo fii uhur maaragtay dhacayba aanu jirin kadibna ay markaa zinadani timid ninkaasi muxsan ma aha buu le imaamu maalik horena waynu usoo aragnayo isagu eh, maarata waxa weyaan waxaan ixsaankii waa sifatu kamaal markaa kamaalkiibuu dhinac walba ka doonaya dhinac walba uu ka doonaya marka imika jimaaciiban ayaa naaqisa buu leeyahay oo dee xurmo ayuu ku sifaysan yahay markaa ixsaan ma keenaya buu waltakmul ha kaamil ha noqoto dil cirsu zawjaduna kaamilo ha noqoto marka jimaacaasi uu dhacayo maaha tan masnibihaaada zinadu ay ku dhacday ma aha ee ninkani oo muxsan u noqdo haweenaydaa uu muxsanka ku noqonayay markii uu jimaacayo la doonayaa iyaduna inay kaamilo ahayd kaamilo ahayd maxaa laga wadaa xor bay ahayd mukalafana way ahayd hadday markaa waxa weeyaan ay addoon ahayd ama ay sagiiro ahayd ama ay majnuuno ahayd kaamilo ma ah markaa wal takmul kaamilo ha noqoto waa shardi dilcirsu xaaskaasi markaa waxa weeyaan uu isagu muxsanka ku noqonayaa cinda alxanafi waalxambali labadaas agtood waxay leeyihiin wixii waa hal fal hal jimaac weeye hadduu isagu muxsan ku noqdo iyaduna waa inay muxsanad ku noqoto laakiin hal jimaaci haddii aan dhinacani muxsan ku noqonaynin dhinacii kalena muxsan ku noqon maayo ayay markaa iyagu leeyihiin laakiin shaaficiyada iyo xanafiyadu taa ma hardeeyan shaaficiyada iyo maalikiyadu taa ma shardeeyaan khilaaf baa ku jira oo asax waa kii ka cabirayay minhaajku wuxuu yidhi wmaaliku yuhdiru fi lixsaani wada dawi lkufraani kanucmaani waa shardi kale kanna wamaalikun imaam maalik yuhdiru wuxuu hadur ka dhigayaa oo waxbala-aanu ka soo qaadaya filixsaani marka ixsaanka la joogo wada dawi lkufraani dadkii kufaarta ahaa jimaacooda ka nucmaan sida abu xaniifa oo kale hadda iyagoo kaafiriina uu jimaacani dhaco ama kii muslimka ahaaba gabadh dimiyada uu guursado oo jimaaco kaasi marka waxa weyaan ixsaan ku noqon maayo buuli halkiisii markaa ka eeganayaayo nusqaantii xurmadii iyo kufriga maarata dhinaca kale kamu eegay markii horeynu soo marnayba aga maarata inkastoo xagga ninka uu muraahiqii diiday marka aynu muxallilka taxliilka aynu ka warramayno laakiin gaalka dimigu waa kii lama taxliilinayo gabadha maaragtay waxa weya wai markaa xayd dhexdii dhacayna ma taxliilinayo halkana sidii oo kaleu leeyahay ma ixsaaninayo nuxsan kama dhigayo wacigii fii xaal xayd dhacay iyo wacigii dimiyad ama marka kaafirad ku dhacay ixsaan ma samaynay abu xaniifana de asalkan halkan uu leeyahay oo ina iyaduna ay tahay maaragtay waxa weyaan kaamiladii ayuu ka eegayaa marka labadii dhinacba gaalnimada waa inay ka muntafi tahay marka islaam shardeeyaa siuu qofkii muxsan noqdo fii xaali lwaطn wa qabla rajmi muxsani can axmada wa bacdi asxaabi اnabiyi wuxuu yidhi wajulida waa la jaldiyayaa oo jaldi baa maarata yani boqolkii jeedal baa lagu dhufanayaa qabla rajmi muxsanin muxsankii intaan la rajmin horta boqol jeedal ayaa lagu dhufanaya can axmedin wa bacdi asxaabi nabiy bay ka sugnaatay ayartaas axmed bay ka soo artay markaa muctamed oo ma aha laakiin waxa weeyaan de waa qowl iyo maarata waa riwaayo aad markaa weliba u xoogan de xadiikii ayaanay markaa ay la socotay jaldu miati wrajmu saxiix muslim jaldu miatin wrajmu markaa jamaahiirtu may qaadanin jaldu miatin taas inay markaa ama mansuuq tahay ama si un da usoo gashay laakiin aanay ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaamidiyadii iyo maacis iyo yahuudiyeyn kii yahuudiga ahaa maarata waxaas oo dhan midna lama sheegin inuu jaldi wuu rajmiyey amara bihi faruji iyo haweenaydii markaa unays u dilayay oo kale iyo waxaasoo dhan lama sheegin boqolkaa jeeda lama sheegin marka xadiisku saxiix baa ahaade dee axaadiis kale oo saxiix ah ayaa uu markaa khilaafsan yahay markaa jamaahiirtu may qaadanin laakiin waa riwaaya can ilimaam axmed iyo sidoo kale bacdu asxaabi nabiy calayhi salaatu wasalaam wbitifaaqin yujladu lbikraani miata sawtin id humaa xuraani wayujladu waa la albikraani labadii bikirka ahaa ee aan markaa de waxa weyaan muxsanaynka aynu soo marnay ahayn shuruuda ixsaanka bikraan marka leedahay gabadhii bakaarada ay ku taallaa shardi ma ah maxaa loo jeedaa wax alla wixii muxsanka ka soo haray baa loo jeeda khasab maaha bakaaradii inay jirto waa markaa waxa la jeldinayaa biitifaaqin bilaa khilaaf miata sawtin boqol jeedal sidii qur-aankaba ku sugnayd id waa markii ay labadoodu xuraan yihiin markii ay labadoodaas yihiin laba axraar ah oo xor ah waxa markaa lagu dhufanayaa boqolkaa jeer macnafyi caamin sanadna iyada oo la masaafurinayo lisi waa nucmaana abu xaniife wixii ka soo haray agtiisa ayaa nafyu caamkaasi qaba laakiin abu xaniifa raxmat tacaala calayhi isagu ma qabo oo dee qur-aankii kuma sugna waxa weyaan azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhumaa miata jalda intaasuunbaa ku sugan marka axaadii aaxaada ayaa soo kordhisay boqolka mxu ahay nafyi caamka marka waxay leeyihin saxiixba ha ahaadaan waxay leeyihin aziyaadatu cala nasi nasku waa kuwii markaa qabay iyagu naskii maaratay xukun sheegayay haddii nas kale uu yimaado oo intii ka badinaya isagiibuu naskhinaya oo inaana intaas ku filin buu sheegay kani hore sheegay intaasaa ku filan kan dambena wuxuu leey intii kuma fila marka waa inuu yahay nas awood ulama leeyihiin inuu naskhiyo naska kan waa aaxaad walaaxaadu laa yansakhu lmutawaatir waadin markaa masale oo kale usuul fiqi lagu soo arkay weeyaan marka iyagu ma qaadanin waxa intaa qur-aanku sheegay ayay ku kaaftooneen macno fii caamin iyadoo markaa sanad la anfiyayo lisiwaa nucmaana abu xaniife raximah llahu taala wixii ka soo haray agtiisa ayaa nafyu caamkaasi uu ka sugan yahay axadii sugan wey wa maaliku imaam maalik khasa bihi dukraana wuxuu ku gaar yeelay masaafuriintaasi raggii buu ku gaar yeelay oo dumarkii wuxuu leeya lama masaafurinayo oo fii halka badda xumaan baa maarata waxa weya imikaba loo ciqaabay hadiiba cidlo loo bixiyo buu yihi xumaantii unbaa loo sii diray oo loosii markaa banbixiyey markaa iyada la diri maayo laakiin qolooyin kale waxay dhn waa la dirayaa maxramna waa la raacinaya maxram baa la raacinayaa oo markaa waxa weyaan hadduu markaa diido maxramkii waa la sugaya ilaa inta cid ogolaata la qof lama qasbi karo lama odhanay qasab ku raac ilan isagaba cuquubo ku noqonaysa macno fiicaami lisiwa nucmaana wamalikun khasa bihi dukraana raggii buu ku gaar yeelo wayujladu raqiiq kaasi waa xortie wayujladu raqiiqu nisfan addoonkii isagu dee muxsanba ma noqdee waa la garaacayaa uun konton jeedal baana lagu dhufanaya waktufiya bihi intaasaana isaga loogu daynayaayo isagu nafyigii ma yeelanayo wa cinda shaafici nisfa nufyi wacinda shaaficiyi shaaficiyi agtiisa nufiya waa la mustaafurinaya nisfan nisfa caami weyn sanad barhkiina lix biloodna waa la dirayaa buu yihi shaafici oo fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab kol haddii sidaa la yii dee nuskii waxa weeyaan halkanna waa ku jira qoladan kale maxay uga saareen dee waxay yidhahdeen ninkan xaqii sayidkaa ku tacalluqay marka haddii laga masaafuriyo sayidka xuquuqdiisiibaa meesha ka baxaysa ma laha nafyi ma laha laydhah shaaficina wuxuu eegayaa in de qofka xortaa nuskii uu ahaa wyhbt الzina biqraari bada mukarara lilxanafi waaxmada arbaca maraati muxuu ku sugnaadaa ayaa halkana laga hadlaya wuxuu yihi wayahbut zina zinadu waxay ku sugnaataa biiqraarin qiraar badaa mukararan muuqday xaal uu yahay mid la soo celceliyey lilxanafi waaxmada arbaca maraati abu xaniife iyo axmed raxmat ullaahi calayhima waxay leeyihin afar jeer markuu qirto ayaa qiraalkaasi u ansaxya oo de maadaama ay shuhuuddiisu afar ahay qiraalkiisiina afar buu noqonaya midda kale nebigu calayhi salaatu wasalaam maacis kolba uu ka yar jeedsanay markaasuu dhinacan kale ka imanay oo haddana qiranay markaas haddana laga jeedsanay o haddana xagga imanay oo haddana qiranay marka waxay yidhahdeen afartii baa la dhamaystirayo la buuxinayey markii afartii ay buuxsantay ayaa markaasaas qolyaha kale waxay leeyihiin waxba wax shardi ma aha qiraarku waa halmar waayo isagu waa sayidladilla takiid uma baahna ka jeegsiga nabigu alayh salatu slam ka jeegsanayeyna waxa weeyaan waxaanaanay marka horeba aanay shareecadu xariisku ku ahayn in la oge inta la dafcin karo in la dafciyo ayay shareecadu ka shaqaynaysaa marka waa intaasu iska tagaa ayaa laysraa ama u ka noqda xataa markii dambe lacallaka lacallaka waa ohan kulaha malaha waa buu ka tag malaha sidanaad samaysa markaa waa nooc tacriid ah layidhaha sarbeeb yani waxaa la yar hor dhigayaa inuu ka noqo laakiin si qayaxan baa loogu odhanayay walinucmaani abu xaniifa weliba waxaa u sugan tacadud lmajlisi majlisku inuu qiraalka majliskiisu ayaa shardu taani shardi kalaah oo waa inaanu hal majlis afarta jeer ku qiran bula hadduu hal majlis uu ku celceliyo waxba intaas waa halba laga soo qaadaya maxaa la inuu qirto oo haddana ama iska tago ama meeshii laga tago xataa intuu buxaa ku soo noqdo oo haddana qirto waxay leeyiin waa mar laba qiraalkii haddii haddana uu buxo uu soo noqdo qiraalkii saddexaad saasuu noqonaya amaa hadal qolaho la soo celceliyo un fii majlisin waaxid kaasi waxay leeyihin waa hal iqraar bay leeyiin wa qabiiluu fuqahadu way aqbaleen rujuucahu ka noqoshada uu ka noqonayo qiraalka wa ashhabu imaamkii ashhad ahaa maaliki ashir bin cabdilcasiis lam yastamic ma dhegaysanayo in qaala kuntu akdib waan iska hadli haduu ilaahu ka noqdo isagu ma dhegaysanayo de keligii maahayn daahiriyadii o dhan baa qabteen laakiin malaha ashhabunba halkani la sheegay lakin iyagu de waa asal ay leeyihin daahiriyadu daahiriyadu sidoodaba asal ah waxay qabaan qiraar lagama noqdo waxa weyan qofku mar hadduu wixii qirtay wixii uu ku waajibay kol hadduu ku waajibay saasay iyagu markaa qabaan oo waa asal ay leeyihiin laakiin jamaahiirtu waxay qabaan wixii xuquuq ilaahaya eh, qofku ka noqon karaa qiraalkiisa waxaana u cuskanayaa maacis radia allahu tacaala canhu eh, isagiioo qirtay haddana waa ka nebigu lacallaka lacallaka lahaa hadduu haa iska odhan lahaa oo waa rubu odhan lahaa dee way ka socon lahay haddii kale in lahordhigaa faaido haddaan aanay ka soconayni in la hordhigaa faa'iido ma yeelanayso midda kale markii dhagaxu ku bilaabmay ee uu xanuunsaday waa kii cararay markuu cararay nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri maad iska daysaan markay u sheegeen ay ku yidhahdeen ninkii saasaa dhacday oo uu cararo waanu la dabagallay miyaad iska daysaan buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wqabiluu rujuucahu waashhabu imaamkii ashhab lam yastamic ma dhegaysanayo in qaala kuntu akdibu waahbatuuhu waxay ku sugayaan xadkan zinada oo zinadii ay ku sugayaan birijaalin shahiduu rag ka markhaati kacay oo dee dumarkii iyagu xuduudda ma soo galaan qur-aankuna saasuunbuu sheegayo fastashhiduu calayhin arbacatan minkum buu halkaana yidhi suurat nisaa suuradan kalena lowlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaa arbacatin af carabiga waa ukuur weeya lab wey waabatuuhu birijaalin shahiduu arbacatin rag bay markaa waxa weeyaan ku sugeen ka markhaati kacay oo afar ah oo kalaamuhum muwaxadu hadalkoodu uu isku mid yahay oo aan waxba isku khilaafin laa fii zamaanin walaa fii makaanin walaa fii tacyiini imraati cayimaadii gabadha iyo zamaanka iyo makaanka hadday sheegeen waa inaanan isku khilaafin hadday laakiin midba maarata wax wakti sheego marka afcaal kala duwan bay sheegeeno ma sugnaanayso falidiraaru fii zawaaya xujra limaalikin washaafici madara mar haddii la kalaamkoodu waa inuu muwaxad noqdo wuxuu yidhi falidiraaru iskhilaafka ay isku khilaafaan fii zawaaya xujra hal qol oo weliba maaragta cidhiiri ah zaawiyadihiisi dhinacana ahayd iyo dhinacana ahayd hadday isku qabtaan isku qabtaan waa loo jeeda daway murmeen maahae midi wuxuu yidhi dhinacanaan ku arkay ka kalena wuxuu dhinacaan ku arkay qolka hadduu dana waa yar haddana saasoo uu yahay idiraabka iyo iskhilaafkaasi madaratu dhib buu ku keenaya shahaadadiiyo markhaatiga limaalikin washaafici maalik iyo shaafici agtooda ikhtilaafkaasi yasiirba ha ahaadee wuxuu ku keenayaa dhib ku keenayaa abu xaniife iyo iyo maarata xanaabiladii iyagu meeshaa yar tahay dee way iska dhici kartaa nooc markaa inay markaa waxa weeyaan durdurkeen baa dhici karaysa ay tahay waxa weeyaan ma lama lagama dhigayo shuhuuddii inay iskhilaaftay bu yidhahda wa sharطu gayri الshaafici an yataxid majlisuhum xiina jamiicuhum shahid wa sharطu gayri shaafici shaafici wixii ka soo hadhay waxaa shardi u ah an yataxida majlisuhum majliska ay markhaatiga ku furayaan hal mid inuu ahaado hal goob la isugu keeno xiina jamiicuhum shahida markii dhammaantood ay ka markhaati kaceen oo markaa waxay leeyin waa in hal goob ay markhaatiga hal mar ay ka wada furaan ama haddii maaragtay majaalistu ay tacadudo in markaa ay isu soo laqimaan ama saas oo kale war saasaan eriya maarata meesha ka dhacdo iyaa dhici karaysa shaaficina wuxuu ku kalsoonaaday mar haddii dad cuduula yihiin oo rag lagu kalsoon yahayoo daylan shuruudo kale waa nagii udhigaynin shuhuuddee taasaa inagu filan ee in majlisku uu waaxid ahaado waxba shardi ma aha wmaaliku abatahu in taxbalii khaliyatu duuna siwaahu facqili wamaalikun imaam maalik abatahu zinadii wuxuu ku sugay ama wuu sugay in taxbal hadday uur qaado khaliyatun gabadh markaa bilaa nin ah khaliyatun can zawjin weeyaan mid markaa ka maran zawj ka marani haddii ay uur qaado dee waxa weeyaan zinadii waa sugnaatay buu le duuna siwaahu laakiin aimadii kale taa ma qabaan facqil arinkaa ogsoono marka isagu de wuxuu leeyahay wadu shubuhuna waa naadir qofkana nin ma laha uurna way dee wax kale ma noqonaya xumaanu buu noqonaya zinu buu noqonaya marka xadkii waa laga oogayaa buu isagu leeyahay laakiin jumhuurku arrintaa way ku khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin shuhuud iyo qiraal mooyaane wax kale oo arrintan ay ku sugnaan kartaa ma jirto uurkana siyaabo badan buu ku iman karaa in la xoogay buu ka iman karaa la qasbay wuxuu ku iman karaa in shubha uu dhacay waxaa dhici karta in istidkhaalulmani ay dhacday taana de markaa kuma dhacdo zina kuma timaado ama markaa zinadu kuma waajibo markaa waa qodob imaamka raxmat ullaahi tacaala caleyh lagu waafaqin kitaabu lqadfi alqadfu ramyun bizina bihi wajad jaldu amaani nain ilmarmi alab nisfuhu ila ladaa lada daawuuda maca asxaabihi kama bada waminhu la liلظaahiri nafyu nasb maca qadbin lilxanafi wadikri ab wmaliku aطlqa xad alkani washaafici bilqasdi kaashaybaani fajlid biqadfi muslimi cafiifi xurin yuطiqu lwaطأ di takliifi laysa bifarci qaadifin waqad wujib can maliki ilgaau da wamactumid wالظaahiri xadda bikuli man yacif min kafirin aw gayrihi ida qudif wman yukarir bacda xaddin julida aaniyatan laa qablahu bal ufrida bedlna halka aaniyatan limaaliki waaxmada waqadfu jamcin milu qadfi lfardi fayuktafaa likulihim bixaddi washaafici bicadadi lmaqduufi xad waaxmadu ilaa ida lafdu taxad wacafwu maqduufin bihi suquuطu xad waqaala nucmaanu mataa shaa ajala wacindahu fisqun lahu taabada wain yatub yuraddu xayثu shahida kitaabu lqadfi alqadf sidiisa waa tuurida faqdi fiihi fi lyamni faqdi fiihi fi taabuuti nacam faalqihi fi lyamni faqdi fiihi fi lyamni faqdi fi taabuut naam almuhim faqdis ba ku jirta aayad marka qadfigaasi waa maxay waa ku ridi qofkii in lagu ridi ama in lagu tuuro ayaa markaa qadfi la yidhaahdo halkanna waxaa loo jeedaa alqadfu ramyun bizinaa waa in qofkii lagu gano lagu sheego zina in lagu sheego ayaa waxaa la yidhaahdaa qadfi xad sharcigaana ka waajiba oo qur u uu sheegay waa kaakuu yidhi bihi wajaba waxaa sababkiisa ku waajiba qadfigani jaldu amaaniina sideetan in markaa la jaldiyo qofka jaldi waa masderka yani in la garaaco jeedal wey in ilmarmi alab in alaba almarmiyu qofkii la ramiyey ee waxaan lagu sheegay hadduu codsado weeye oo uu yidhaahdo hala ii xadi oo xadkani xaq ilaahayna waa ku jiraa xaq aadamina wuu ku jiraayo waxa weliba xoog badan xaqa aadamiga ayaa xoog badan ota qof baa lagu xadgudbay zinadii lamid maaha oo zinadu iyadu xaq ilaahay bay ahayd oo qof oo isla ogolaa ayaa dee labadiiba la xagay laakiin qalfigu xaq ilaahay haba ku jire laakiin haddana xaq aadame ayaa xoog badan oo isaga ayaa markaa la dhegaysanaya hadduu isagu yidhaahdo waan iska cafiyey wuu dhacaya waliraqiiqi nisfuhu kii markaa addoonka ahaa intaa nuskeed ayaa de isaga usugnaatay oo qiyaas laga qiyaas qaadanaya zinadiiiyo de markaa halkaas ah ilaa ladaa daawuuda maca asxaabihi daawuud iyo asxaabtiisa mooyaane kamaabada sida iska muuqata da laska fahmayo ilaan iyagu qiyaaskii ma qabaan halkanna fajliduuhum amaaniina jalda kumay soo aroorin raqiiq iyo xortoona lama kala sheegin iyagu markaa dee cumuumkiibay sidoodii u qaadanayaan laakiin jumhuurku arintaa ay shareecada ka fahmeen oo addoonkii in laga dhimaya ah ayay qaatay wa minhu waxaa markaa ka mid ah laa liaahiriy aahiriga agtiisa ma ahayn oo isagu ku tirin maayo tane nafyu nasabi qofka in nasabkiisii la anfiyo oo markaa waxa weeyaan ma tihid reer hebel la yidhaaho ama ina hebel ma tihid sidaasoo kale in la yidhaahdo iyaduna waa qadfun qadaf weeyaan oo marka la yidhi ina hebel ma tihid waxay noqonaysaa markaa cid kalaa ku dhashay marka in hooyadii la qadfay oo inay markaa xumaan samaysay lagu sheegay ayay noqonaysaa wa minhu waxaa ka mid a laa liaahiri nafyu nasabi abcan waa wixii aan qofka inankiisa ahayn intuu inankiisa ku yidhaahdo kuma dhalin taasi waxay fuqahadu si kale iyaga ufasirayaano inuu de markaa ka caraysan yahay oo edbin iyo imaad shabihin iyo aniga waxa weyan akhlaaqdayda iyo dhaqankayda imalihid iyo isaga taadiib baa xaggiisa ka yimaada ee waxa weeyaan waa ajnabigii wa minhu laa liaahiri in la anfiyo oo hebel kuma dhalin la yidhaahdo ama reer hebel la yidhaahdo way soo gelaysaa iyado maca adabin lilxanafi wa dikri ab abu xaniifa isagu laba shardi buu dhigayaayo maca adabin lilxanafi xanafiga agtiisa iyada oo ay taasi la socoto caro iyo wa dikri ab aabihii in la sheego laydhado hebel kumuu dhalin reer hebel matigid maaha hebel kumuu dhalin weliba waa aabihii soke ee awowgii iyo reerkii iyo ma ah waxa la idhaahdo waxa intuu aabbihii sheega inay hebel ma tihi ama heba kuma dhalin isagoo weliba cadhaysan markaa waxay noqonaysaa way yidhahdeen qadaf bay noqonaysaa haddii laakiin intaasi aanay iswada raacin iyaguna markaa qadaf kama dhigayaano waxyaalo kale ayaa suuragala bay leeyiin imaam maalik alaqa wuxuu iska ilaaqay xaddalkaani alkaani waa qofkii kinaayada ku hadlay kii kinaayada ku hadlee zinada si kinaaya ah u yidhi in la xadaynayo ayaa uu ilaaqayo isagu xataa qasadkiisaa laga yaay arrimahaasi ma jiraan washaafici bilqasdi ka shaybaan shaaficina isna wuxuu ku xadaynayaa bilqasdi ujeeddada ayuu ku xadaynaya hadduu markaa da yidhaahdo waxaan jeeday qalfi waan jeeday waa la ka shaybaani sida imaam axmed shaybaani raximah llahu tacalaaba uu qabo marka kinaayadii xanafiyadii iyagu ma keenayaanba meesha waa in sariixii iyo alfaad ay xadideen ayuunbaa noqonaysa bay leeyihiin qalfi waxba kinaayaadkii ma noqonayaan maalikiyaduna cagsigaa bay taagan tahay oo kinaayadii niyaba uma baahna bayleyi oo waxa weeyaan de waa loo bartay weeyaano sidii de kinaayadii daahirka ahayd ba ay lahaayeen maarata markaynu dalaaqka soo maraynin niyo uma baahna ay u lahaayeen ee weliba mararka qaarkood saddex dalqoodood uga ridayeen halkanna waxay yidhahdeen maxaad u jeeday qofka lama odhanayo qolyahan kalena waxay yidhahdeen mayane kinaayadaasi niyay u baahanta anaay laakin dhaweyn aday tacriid noqoto bay leeyihi anigu alxamdulilah xalaal baan ku dhashay hadduu ku ihahdo qofkii ay murmayeen kaasoo kale shaaficiyadu ma xadeynayaan xataa hadduu ihaahdo qadaf baan uga jeeyay waayo waxay leeyihin isagiiba kamuu hadale isagunbaa iska hadla markaa wasaaidii baa badatay bay leeyihin markaa waasitadu hadday badato waxay leeyihiin eh, qasadkii xataa ma imanayo wuxuu yidhi fajlid biqalfi muslimin cafiifi xurin yuiiqu lwa dii takliif imikana wuxuu ka hadlayaa qofkan la qadfayo shuruud buu leeyahay si qofkan kale loo xabo qaadifka si loo xabo shuruud maqduufka laga eegayo da ixsaankii ah ayaa markaa la eegaya ilan wladiina yarmuuna almuxsanaati bal uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduhum amaaniina jilda markaa qofkii maqduufka ahaa inuu muxsan yahay ayaa shardia muxsanka markaa halkan la waa kan markaa isaga shuruudiisu fajlid qaadifka waxaad markaa ku jeldidaa biqadfi muslim bisababi qadfi muslimin cafiifin xurin yutiiqu lwada dii takliifi qof intaasoo shardila marka uu qadfo ayuunbaa la xadaynaya kow waa inuu muslim yahay gaalkii muxsan ma aha maxaa yeelay dee xumaantii uu iska banaysanayaa ama maaragtay waxa weeyaan wax badan uu iska samaynaya marka kol haddaan qofkii islaamba aanu lahayn dee muxsan ma noqonayo ladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almuminaati ayaa iyaduna markaa ku jirtay aayaddii kale markaa waa inuu muslim yahay cafiif waa inuu yahay oo ladiina yarmuuna almuxsanaat muxsanaadkani cafiifaat iyo xaraa'irba waa lagu fasiraya markaa waa in markaa ay taha ay maarata yihiin dad markaa dhowrsoon amaa dad xumaanta lagu yaqaanay haddii ay yihiin looma jeediyo xurin waa inuu qof xor ah yahay oo muxsanadii waxa weeyaan waa xuradii ee addoontii ma aha muxsana ma aho muxsan lama yidhaaho waa kan aayaddii qur-aanka baa ay leedahay fain atayna bifaaxishatin facalayhina mafacalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab markaa addoommaha muxsanaad lama yidhaaho xurin oo xor ah yutiiqu lwaa oo markaa jimaacii awooday qofkan xumaanta ku sheegay haddaanu qof jimaac ka suuragal yahay ma ahay oo de maalan xubinkiiba aan lahayn dee markaa kaasina markaa qadaf ma noqonaye nin caytamaya unbuu noqonayaa ninkan waa laogyahay inaan waxaa samaynaynin waa un markaa la tacsiirinaya uune iyadana ma jirayso ma jirayo xadkii ma jirayo xaggii macnaha tan markaa la eegay oo macnaha qadafkan loo adkeeyo jaldiga looga waajibiyey waa qofkan dhaawaca soo gaadhay ayaa la kabaya xumaanta noocan oo kale ahna in laysku tuhma ayaa la diida laakiin qofkan de yaqiinan baaba loo ogyahay in been laga sheegay markaa dhaawac weynoo soo gaaray ayaaban meesha jirin dii takliifi qofkaasoo mukalaf ah. hadduu majnuuc yahay qofka la qadfi ama qof sabiya uu yahay iyadana dhaawac weyn ma soo gaarayo de wixiisana maba noqonayaan wax markaa dhibaato weynho de xadkii zinadu ka waajiba may noqonaynin markaa qadafkiisuna qadafku xad ka waajiba ma noqonayo waxaa u taa dheer laysa bifarci qaadifin kaasoo aan ahayn qofkan qadfaya faraciisi wa in aanu waalid ahayn qaadifku oonu maqduufka waalid u ahayn hadduu maqduufka waalid u yahay dee hadduu ku dilaaba la dilayne ma hadduu ku qadfaa la xadayaa waa may iyaduna waa saasoo laysa bifarci qaadibin qaadifka faraciisii waa inaanu ahayn maqduufku waqad wujida can maalikin imaam maalik waxaa laga helay oo laga soo guuriyey ilqaau dah shardigan dambe in la ilqeeyo ila waa kii halkaa isu dili jireen markaa qolaa sidii kale halkana ka takhriijisay markaa riwaayad saas soo guurisay laakiin wama ctumida lama ictimaadin halkan waxwyn udili u waalidka waxadayn maayo waladkiisa haddaba intaasoo shuruud ah dee jumhuurkii way dhigayaan laakiin daahiriyadii dee iyagu waxaasoo dhan ma ogola wاahiri xadda bikuli man yacifu isagoo halkan aladiina yarmuna almuxsanaati waa cafiifaat tafsiirkaasu musagu ka qaatay in alla intii kale oo ma qaadanayo wاaahiri aahirigii xadda bikuli man yacifu qof kasta oo cafiif ah in wax laga sheego oo maarata la qadfo ayuu ku xageynaya ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo xor ha noqdo addoon ha noqdo waa isugu min kaafirin aw hayrihi ama gaal ha noqdo ama hayrkii idaa qudifa haddii la qadfo xadkii waajibayaa buy waay waman yukarir bacda xaddin julida aaniyatan waman yukarir qofka qadafkii ku soo celiya haddaba bacda xaddin intii la xaday kadib ayuu haddana isla qofkii kadfi mar labaad de haddana julida waa la xadaynayaa aaniyatan mar labaad limaalikin wa axmada laa qablahu bal ufridaas waan ka maara waayo masaladana laskuma waafaqsana laa qablahu bal ufridadana de intanaaba laga fahmayo yani waxa weeyaan qabla alxad hadduu ku celceliyo qofka qadafkiisii uu dhow jeer qadfo de hal mar ubaa loo xadaya taas ya mar haddii bacda xaddin lagu yiri qabla xaddin cagsiga taa waad garanaysa bal ufrida duna day taasun baaba iyaduna eh, julida aaniyatanta ayaa iyadana laga fahmaya inaan kaa mar labaad aan lagu dhufanayn haddaba waman yukarir qofkii ku soo celiya bacda xaddin markii la xaday kadib julida waa la jaldinayaa aaniyatan mar labaad baa la jaldinayaa limaaliki waa axmeda baa loo jaldinaya maalikiyada iyo xanaabilada wax laadu mar labaad ku celiyo waa la jaldinaya ma hadduu isla tii hore uun ku sheego baa la jeldinayaa mise hadduu tu cusub ku sheego maalikadu mar walba bay tii hore haduu soo celiyaba ee markii hore loo garaacay hadduu soo celiyana mar labaad baa la garaacaya hadduu tu cusub sheegana waa sidii kale xanaabiladu laakiin waxay leeyihiin maya tii hore hadduu soo celiyo taa inuu been ku sheegayo waa la ogaada xadkeediina waaba maarata waxa weyaan laga gooye markaa waxba iyada tacsiir mooyaane xad ka waajibi maayo